alxamdu لله rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib اlcilmi waxaynu joognay e, qodobka saddex iyo afartan baynu ka bilaabaynaa istikmaalu adawaati kulli fannin wuxuu ka warramaya kitaabka aadaabta looga baahan yahay aalibulcilmiga marka fasalka shanaad baynu ku jiray ee ku saabsan marka saddex-iyo afartan istikmaalu adawaati kulli fannin inuu markaa dhammaystirto fanni kasta adawaadkiisa bimacnaa waxa uu baahan yahay aaladaha uu baahan yahay waa inuu ku dadaalaa uu dhammaystirtaa bimacnaa fanni kasta inuu ku takhasusaa ma suuroobi karto laakiin waxaa laga tilmaamaya isagoo takhasus leh oo nooca aada ugu sii dadaalaaya ayuu haddana funuuntii kale inuu dee ka noqdo mid aan waxbaba ka garanayn ma fiicna waynu fanni walba wax ka garanayaan oo markaa funuuntii uu isku wadaa cilmigina waa isku xidhxidhan yahay lan takuuna طaaliba cilmin mutqinan mutafaninan xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaati maa lam tastakmil adawaata dalika alfanni sheikhu waxau uhi raximah اllah lan takuuna noqon maysid taaliba cilmin mid cilmi doonaayo oo mutqinan cilmigii itqaaniyo sugay oo ku farayaraystay mutafanninan funuunta kala duwanna aqoon u yeeshay mutafanninka waxaa la yidhaahdaa ninka fanni walba yaqaanaa waa siday cilmigii hore u badnaayeen ahlu cilmigii hore qaalibkoodu waxay ahaayeen fanni walba qaar barta oo aqoon u leh ilaa la sheego fanni kasta inay ka fatwoon jireen ibnu jariirin atabari ayaa waxaa la yidhi beled buu yimi kama yuqaal dabeedna markaa fa aftaa waa ka fatwooday fanni kasta markii dambe fanni fununta ka mida la weydiiyey fununtii hore loo weydiiyey mooyaane waxaan jeclahay in la yidhi caruudku ahaa dabeedna wuxu ahaato habeenkii buu soo akhriyey isagana waxuu ka fatwooday maalintii dambe wuxuu ohan jiray sheikhulislaam ibnu taymiya marba fanniga uu ka hadlaayaa la moodi jiray takhasuskiisu inuu fannigan yahay kolba fanniga uu ka hadlaayo baa lays odhan jiray kan mooye wax kale ma yaqaano xataa firaqa ahlulbidaca ah madaahibtooda waa uga aqoon badnaa baa layidhi in badan oo ka mid a ah. lan takuuna noqon maysay taaliba cilmin mid cilmi doonaayo mutqinan cilmigii sugay oo ku fara yaraystay mutqin iyo muxkim waa isla macne in allaha yuxibu ida camila axadukum camalan an yutqina allah wuxuu jecel yahay hadduu camal midkiin sameeyo camalkaa inuu itqaaniyuu jecel yahay mutafaninan fununta kala duwanna mid yaqaano fanni walba aqoon u leh noqon maysid xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaata ilaa uu awrku gelaayo oo bimacnaa ka dusaayo irbada daloolkeeda alkhiyaad waa irbadii weeye samina waxaweye waa daloolkii weeye maa lam tastakmil adawaata dalika alfanni inta aanad dhammaystiran fannigaasi adawaadka iyo waxyaalaha uu baahan yahay intaanad dhammaystiran noqon maysid mid mutqina oo sugay noqon maysid fa fi lfiqhi bayna alfiqhi wa usuulih yacnii barashada cilmiga fiqhiga aad baranayso wuxuu dhex yaallaa fiqiga iyo usuulkiisa wa fi lxadiisi bayna cilmay riwaayati waddiraaya xadiiska cilmiga xadiiskana wuxuu dhex yaallaa labada cilmi ee riwaayada oo asaaniidda iyo ku saabsan iyo diraayada oo macnaha axaadiista iyo fiqiga axaadiista ku saabsan wahaakada arrinku waa saasoo haddaanad sidaa yeelayn oo fanni walba waxa u baahan yahay aanad u baranaynin hadaalin falaa tatacanna hadaalin buu ku yidhi bimacnaa maqaam fiican cilmiga ka gaarhi haddii kale qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaqa tilaawatih yatluunahu waa akhrinayeen xaqa tilaawatihi ama xaal laga dhigo wejiga xaalkaana sii fiicanba yatluunahu waxaanu kitaabka siinay yatluunahu xaalay kitaabka akhrinayeen xaqa tilaawatihi akhrintii uu xaqa u lahaa ay akhrinayeen ama ay raacayeen raacitaankii uu xaqa u lahaa xaalay sidaa yihiin baanu siinay ulaa'ika yu'minuuna bih kuwaasi waa rumaynayeen kitaabka fayustafaadu minha waxaa laga faa'iidaysanaya oo lagala baxaya ana aaliba laa yatruku cilman xataa yutqina in aalibu cilmigu aanu ka tegayn cilmi culumta ka mida iyo fanni fununta ka mida ilaa uu itqaaniyo ku fara yaraysto si fiican u barto oo u sugo sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah funuunta kala duwan in loo aqoon yeesho cilmigu siduu isugu xidhxidhan yahayna in loo raadiyo fanni funuunta ka midii waxa kaloo ku xidhanna waa inuu bartaa marka laba masalo masale waxay ku saabsan tahay culumtoo dhan mid walba inuu markaa ilmaam iyo aqoon u yeesho oo wax ka aqoonsado si aanu geb uga noqon midna waxay ku saabsan tahay fannigaa u baranayo iyo wuxuu ku tacalluqo in la barto tan hore waxa weeye kollay takhasus in la yeeshaa oo nooc gaara aad loogu sii dadaalaa waa fiicanta funuunta kala duwanna mid walba in markaa waxaa laga ogaadaa cala aqali asaasiyaadka laga ogaadaa waa fiicanta yadna fanniga gaarka uu baranayana inuu markaa wixii uu ku xidhan yahay aqoontiisu inuu aqoonsado gartaana aad iyo aad baa baahan baahanyay masalan fiqi markuu baranaayo fiqi wuxuu u baahan yahay inuu furuucdii fiqiga barto wuxuu u baahan yahay adiladii fiqiga inuu barto wuxuu u baahan yahay usuul fiqiga inuu barto adilatulfiqi waxaynu u jeednaa aayaadka iyo axaadiista axkaamta u daliilkaa ah baa looga jeedaa maxaa axkaamtan halkee laga soo qaato waa in usuul fiqigii la bartaa waayo sida wax loo daliishanaayo iyo sida loogala soo baxaayo waxay ku xidhantahay usul fiqhi adilada see loo istimbaadayaa qawaacidda istidlaalku maxay tahay qawaacidulfiqhigii waa in la bartaa oo fiqhigu wuxuu leeyahy qawaacid marka intaasba barashada fiqhiga la baranaya keensanays xadiiska haddii la baranaayo cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya labadaba waa in loo aqoon yeeshaa oo asaaniidda iyo rijaalka iyo culuumulxadiis ama mustalaxa waa in la bartaa axaadiistiina marka waxa weeye asaaniiddoodii loo aqoon yeeshaa si waxa weeye axaadiista loo garan karo ma saxiix saxiixba ma daciifba hadduu markaa isagu aanu ka ijtihaadi karin axaadiista xukunkooda cala aqali culammada raasikhiinta waa inuu u noqdaa ee fannigan culammada ku ah oo iyaga raacaa dee cala alaqali waa inuu garanaya isilaaxaadkii funuunta waa inuu garanaya wuxuu soo qaatay shiikhu aayaddan suurat lbaqara ku sugan aladiina aataynahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih waxaana laga soo wariyey cabdullahi bnu cabaas inuu yidhi yatabicuunahu xaqa itibaacihi inuu ku fasiray waxay kitaabka raacayeen raacitaankii uu xaqa u lahaa sababtuna waxay tahay ereyga tala baa laba macno leh mar waxaa la yidhahdaa tala waa akhriyey marna waxaa laydhaha tala waa raacay tala oo raacitaan ahina qur'aanka way ku timi waxaana ka mid ah qowluhu tacaala waalqamari idaa talaaha ay idaa tabicaha marka dayaxa tilaawada loo tiiriyey waxaa looga jeedaa raacitaan uu qoraxdii raacayo ka daba tegayo saasuu ugu fasiray cabdullahi bnu cabbaas yatluunahu xaqa tilaawatih yatabicuunahu xaqa ittibaacih sidaa ugu fasiro ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu ka cabirayaa yacni tilaawada markuu sheegaayo tilaawa lafdiya iyo tilaawa macnawiya oo raacitaanka wuxuu ka cabiraya inay tilaawa macnawiya tahay tilaawada lafdigana inay tahay akhrinta lafdiga laga akhrinayo yacnii hadalkii ibnu cabbaas ma sheegin laakiin macna ahaantii ayuu tilmaamay talaahu bimacnaa ida tabicahu waalqamar idaa talaaha ayaa ka mid ah muu soo qaadan aayadda laakiin waxa weeye waa arrin macruuf oo dal iska garanaayo labada arrinba way la imanayaan dadka cilmiga ku alqaan leh qummani oo mar waxay akhrinayaan tilaawadiibay toosinayaan marna camalfalkiibay toosinayaan labadaba laxniga iska ilaalinayaan bacdu salaf waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen tara rajula maa yalxanu xarfan wa camaluhu kulluhu waxaad arkaysaa shaksi aan xaraf jebinayn ya hadduu qur'aanka ama xadiiska akhrinaayo xaraf ma jebinaayo waa saxayaa sida qumman buu u akhrinayaa toosan qur'aanka hadduu akhrinayo wuxuu akhrinayaa qiraa'o xifdi ah oo mujawad ah oo quman buu akhrinayaa wa camaluhu kulluhu laxnun xuruuftuu akhrinaayay midna ma jebinoo ma laxnin laakiin camalkiisoo dhan baa wada laxni ah ya camalkiisoo dhan baa wada jaban oo khilaafsan yani nusuustii adiladiiyo sharciga khilaafsan marka xaqa tilaawati waxaa laga tilmaamayaa inay marka tilaawada xaqeedii inay marinayaan hadday tahay akhrintii iyo hadday tahay raacitaankiiba marka waxaa laga faa'iidaysanaya lagala baxayaa buu yidhi fa minha ana aaliba la yatruku cilman xata yutqinah ka cilmiga raadinaya doonayaa fanni inaanu ka tegan ilaa uu itqaaniyo si fiican u sugo ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa sharaxa markuu sheegaayo waa dhici kartaa faqiihi inuu noqdo midaan usuulkii aqoon laakiin usuuligii usuul fiqiga yaqaanay faqiih ma noqon karo ilaa uu fiqigii barto marka usuul fiqiga wuxuu ugu baahan yahay eh, aad buu ugu baahan yahay laakiin waa dhici kartaa faqiihu inuu usul fiqiga ka maarmo wuxuu u jeedaa faqiihii yacni madhab min almadaahib furuucdeeda bartay oo culammadaasi waxay yidhaahdeen ayuunbuu isagu soo naqlinaya laakiin faqiih isagu wax istimbaadaya ugama jeedo wa ilaa isagu istimbaadayo adiladii wax kala soo baxaya ee usuul fiqi haddaanu garanay ma suuroobi karto xataa itibaacan waxaa dhici karta inaanu aad u fahmi karin haddaanu marka usuul fiqiga marka horeba garanayn ya culammadu markay istinbaadaan istimbaadkoodii uu nusuusta ka istinbaadeen iyo istidlaalaadkoodii si fiican uma fahmi karo mar hadday qawaacidday wax ku istinbaadayaan aanu garanayn in badanoo ka mid ah qaar waa waadixo waa la yska wada garanayaa laakiin bacdi ka mida ah, way ka qarsoomaysaa oo wejigay ka deliishanayaan ma garan karo iyagoo sharxay waayo istilaaxaadkay isticmaalayaanba fahmi maayo ya taana saas yadaa weeye laakiin hadduu furuucda soo naqlinaayo bes siday culammadu yidhaahdeen yacni markaa waxa weeye oo mashaayikhdaasi ay cabbireen sheekh hebel baa yidhi mooyaane daliil kalena aanu u sii raadinayn badiba dee waa dhici kartaa usuul fiqiga inuu ka maarmo laakiin haddii kale kama maarmaayo alfasl saadis ataxalli bilcamal kitaabku wuxuu ka kooban yahay toddoba fasal shan fasal baa inoo dhammaaday alfaslu asaadis fasalka lixaad altaxalli bilcamal waa qurxinta laysku qurxiyo camalfal laysku qurxiyo cilmiga lagu camalfalayo afar iyo afartan min calaamaati alcilmi annaafic cilmiga waxtaraya naafica calaamaadkiisa waxaa ka mid a baa halkan lagaga hadlaya waayahay tasaa'al maca nafsika can xadika min calaamaati alcilmi annaafic naftaada la jirkeeda waxaad isweydiisaa can xadika dheeftaada min calaamaati alcilmi annaafic xaal dheeftaadaasi ay ahaatay mid ka ahaatay ee cilmiga wax taraya calaamaadkiisa ay ka mid ahaatay wa hiya alcamalu bihi waa camalfalka lagu camalfalayo wuxuu tirinaya ashyaada cilmiga naafica calaamaadkiisa ka mid a wa calaamaadka cilmiga naafici alcamalu bihi waa in lagu falo cilmigii sharciga ahaa laba karaahiyatu taskiyati walmadxi watakaburi cala alkhalqi in la kahdo oo la karaahiyaysto ammaanta iyo walmadxi ammaanta taskiyadu iyo madxigu waa isla nooc weeye taskiyaduna waa ammaanta weeye la is yacnii cid in la ammaano marka ruuxii in la ammaano iyo inuu is-ammaanaba waa inuu ka rahaysanaya weliba dee tan markaa inuu is-ammaano waa iska fog laakiin in la ammaano xataa waa inuu ka rahaysanaya iyo walmadxi ammaantaba watakaburi iyo isweynaynta uu iska weyneeyo cala alkhalqi khalqiga ka kibro iska waaweyneeyo kullu daalika waa inuu ka hadaa qodobka saddexaad takaasuru tawaaducika kullama sdadta cilman calaamaadka cilmiga naafica waxaa ka mida isdhuldhigaaga inuu farabato aad tawaaducayso hoos isu dhigayso kullama isdadta cilmaa markastaad cilmi kororsato inaad hoos isu dhigto adigu tawaaducdo aanaad sare isu qaadqaadin inaad taana farabadsato tawaaduca iyo isu isudhuldhigga calaamaadka cilmiga naafica waxaa ka mid a afar alharabu min xubbi tara'usi waashuhrati waaddunya cararka laga cararaayo in waxa weeye madaxnimo la jeclaado iyo in caanbax la jeclaado iyo in adduunyo la jeclaado kullu daalika waa in laga cararaa oo laga firdhadaa yacani waxay ka mid tahay calaamaadka uu leeyahay cilmiga naafici shan waxaa ka mid a ah calaamaadka cilmiga naafica uu leeyahay hajru dacwa alcilmi sheegasho uu cilmi sheeganayo inuu ka dheeraado oo dadkii waa inaanu markaa cilmi ugu faanin ama cilmi u sheegan waxay soo gelaysaa inuu ka haajiro sheegashada cilmiga tawaaducay soo gelaysaa lix isaa'atu danni binnafsi wa ixsaanuhu binnaas waxaa ka mida calaamaadka cilmiga waxtaraya anfacaya isaa'atu danni malaha markaa inuu xumeeyo uu ka malaysanaayo binafsi naftiisa naftiisa mala xun waa inuu ka malaystaa aanu naftiisa ku kalsoonaan waa ixsaanuhu binnaasi iyo malaha uu dadka ka malaynaayo inuu wanaajiyo tanasuhan cani ilwuquuci bihim iska ilaalin uu iska ilaalinayo daraaddeed inuu sidaa u yeelo inuu dadka acraadooda iyo sharafahooda ku dhaco oo wax ka sheego iyaga markaa u dhareeceeyo waqad kaana cabdullaahi bnu mubaaraki idaa dukira akhlaaqu man salaf wuxuu ahaan jiray shiikhii la odhan jiray cabdullaahi bnu mubaarak raximahu llah oo culammadii salafka ka mid ahaa idaa dukira akhlaaqu man salaf haddii la sheego ciddii hormartay akhlaaqdoodii iyo dhaqamadoodii marka la xusoo la sheego dadkii salafkaha ee hormaray yuunshidu mid markaa beydkan tirya buu ahaa ee ku inshaada ama ku geeraara laa tacridanna bidikrina maca dikrihim laysa asaxiixu idaa mashaa kalmuqcadi wuxuu odhan jiray laa tacridanna bidikrina maca dikrihim yacnii ha soo bandhigin annaga sheegitaankayaga iyo xuskayaga dadka salafka la jirkooda inaad la sheegto yacni markaa taaha soo bandhigin waana garab dhigin lama sinin oo kuwaasi qaar la gaadhaya ma aha layse saxiixu idaa mashaa kalmuqcadi ka caafimaadka qabaa ee laxadadiisu u dhan yihiin lama mid aha markuu soconaayo sida kii markaa waxaa fadhiidka ahaa ee fadhiyey aan kici karayn muqcad waa qof aan kici karayn weeye marka qof caafimaad qaboo laxadadiisii qaboo ordaya iyo qof marka waxa weeye isagu markaa aan kici karayn dee isku mid ma aha marka annagu waxaanu ka dhigannahay ka aan kici karayn oo kale kaleaanu ka dhigannahay iyaguna waxay ka dhigayeen kii caafimaadka qabee laxadadiisa qabay oo kale ordayey ay iyaguna ka dhignaayeen buui marka hana garab dhigna sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximah ullah cilmiga naafica calaamaadkiisa waxyaalo ka mida cilmigii sharciga ahaa marna qofka waa anfacaya marna waa dhibaya walqur'aanu xujatun laka aw calayk waatuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam qur'aanku marna xujuu kuu yaho aduu kuu doodayaa marna xujuu kula yaho waa kula doodaya kugu buuxinayaa labada mid buu noqonaya dadka qaar qur'aankaa u doodaya u shafeeco qaadaya alqur'aan wasiyaamu yashfacaani lisaaxibi nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam qur'aanka iyo soonkuba cidda u saaxiibkae la timaadee laasimta waa u shafeeco qaadaan ruuxa soonka badan soonkaa u shafeeco qaadaya hadduu soon badan yaho sunnayaal badan faralkii intuu soomay sunnayaal fara badanna soomo oo ruux soon badan yahay soonkaasi aakhire intuu yimaado u shafeeco qaadaya ya ruuxa marka waxa qur'aanka laazimaana oo qur'aankii intuu bartay qur'aankiina laasimaya cilman wa camalan wa tilaawatan wa tadabburan hadday tahay xagga marka waxa akhrinta hadday tahay xagga u fiirsiga iyo tadabburka hadday tahay xagga camalfalka yacni mid walba barasho iyo baris mid walba iyo camalfalba qur-aanku aakhire u shafeeco qaadaya marka waa cilmi naafica waalqur'aanu xujatun laka aw calayk dadka qaarna qur'aanku waa la doodayaa oo aakhire intuu qur'aanku yimaado ayuu wuxuu odhanayaa ilaahay oo habeenkiina waa iga seexday maalintan iguma camal falin ya yacnii tilaawadii akhrintii ma jirto camalfalkiina ma jiro qur'aankii baa la doodaya oo ku buuxinaya marka calaamaadka cilmiga naafica waxaa ka mid a alcamalu bihi in lagu camal falo waxaa ka mid ammaanta in la necbaado dadkana aan layska kibrin oo layska waaweynin falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa allah wuxuu uhi nafihinna ha ammaanina allah baa u aqoon badan cidda taqwada la timi falaa tusakuu anfusakum laba tafsiir baa lagu fasiray in laga tilmaamayo idinku ha is-ammaanin oo qof waliba isagu yaanu is-ammaanin weji labaadna waa loo fasiro qaarkiinba qaarka kale ha ammaanina falaa tusaku anfusakum waa tafsiir labaad walaa talmisuu anfusakum sida ilaahay u yidhi nafyihinna ha dhaleecaynina bimacnaa walaalihiinna kale muuminiinta ha dhaleecaynina oo waxaa laga soo qaaday muuminiinta inay isku nafa yihiin masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka masali jasadi lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi biاsahari waalxumaa isku nafaa laga soo qaado marka labadaa tafsiir baa lagu fasiray labada nooc midnaba in lala yimaado ma aha ruuxu inuu is-ammaanaa way xun tahay in qofka kale uu ammaanaana iyaduna ma fiicna oo dariico waxay u noqonaysaa dee in qofkii quruur iyo cujbi galo inuu iscajabiyo in ammaanti kediso taasuu halis u yahay waa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood inuu ammaanay oo saxaabadiisa ka mid a ina ashaytaana layafraqu minka yaa cumar ya maa ra'a shaytaanu cumara saalikan fii ariiqin ilaa salaka fajan hayra fajik aw kama qaala sala allahu alayh wasalam man sarahu an yaqra'a alqur'aana gadan falyaqra' biqira'ati bni ummi cabdin casharatun fi ljanna abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna uma dakara baqi alcashara ina khayra ataabiciina rajulun yuqaalu lahu uways waxaa ammaanayaa axad ataabiciin ou tilmaamaya taabiciinta inuu ugu fadli badan yahay calaa kulli xaal ashyaa soo arooro ammaani waa jiraan marka culammadu waxay yidhaahdeen asalku waa inaan cid la ammaanin laakiin ciddii aynay guruur iyo kedin aynay ku keenayn ammaantaasina ay dhab tahay oo xaqiiqo tahay xaalka noocaasa waa la ammaani karaa dhibina kuma sugna ammaanta marka waxaa weeye laakiin keenaysoo sababaysaa in qofkii quruur iyo iscajabini ku dhacdo ama uu ku kadsoomo ama waaqicaba khilaafsan ta noocaasi waxay noqonaysaa mid madmuum ah oo xun bay noqonaysa waxyaalaha qofku aanu ogayn oo aanu xaqiijin karayn oo aanu isagu ogaynna inuu iska gooyo ma aha ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axada xadiiska saxiixa hadduu midkiin lagama maarmaan ay tahay walaalkii inuu ammaano falyaqul axsibu kada ha yidhahdo saasaan u malaynaya wallahu xasiibuhu ilaahay baa xisaabaaya ay muxaasibuh walaa uzakii cala allahi axada ilaahayna cidnaba u ammaani maayo saas aawadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam sacd ibn abi waqaas baa wuxuu ka odhanayaa hebel maxaad wax u siin weyday fa innahu mu'min dee qalbiga waxa ku jirana kama warqabno cala sabiil yaqiin uma ogaanayno qofka kale qalbigiisa waxa ku sugan laakiin waan malaynaynaa ma jasmin karro awa muslim baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni mise waa muslim yacnii wuxuu u tilmaamayaa muumin inuu yidhaahdo inay ka habboon tahay inuu markaa yidhaahdo muslim waayo islaamnimadii daahirkaa la eegayaa laakiin iimaankii wuxuu keensanayaa dee waxa weeye ilaa ictiqaadkii qalbiga ilaa camalkii ilaa odhaahyadii mid walba qalbiga waxa ku suganna kama warqabno marka sidaas aawadeed waxyaalaha aynan xaqiijin karin kani waa taqi iyo waa muumin iyo weli ilaahay iyo ashyaada noocaasa yacni markaa kuma odhan karno cala sabiili jasmi isagama odhan karno hebelba ah nas iyo adila waxay ku soo aroortay waa gaar laakiin dadkeenna hadda jooga walow salaax iyo wanaagba ha inooga muuqdeen iskama goyn karo inuu markaa aynu idhaahno waa muumin ama waa taqi ama waa weli ilaahay iyo wax la mida أفلا shaqaqta can قلبه xataa تعلم أقالها أم laa daahirkaynu dadka kula mucaamilaynaa kii aynu wanaag ku aragno khayr baynu u rajaynaynaa laakiin ma qacinayno sida cumar bnu khadaab ba yidhi xadiiska bukhaariga ee mawquufka isaga ku ah ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bilwaxyi waina alwaxya qad inqatac wainama nu'aakhidukum lana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminah waqarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana maslada labaad ee isla qodobkaa ka midi waxay tahay waa in laga tago kibirka khalqiga layska kibrinaayo o layska sarraysiinayo kibirku waa madmuum laa yadkhulu jannata man kana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wassalaam jannada ma gelaayo kay qalbigiisa ku sugan tahay qudhaanjo ila miisaano kibiri ka qalbigiisa ku jiro geli maayo jannada xaquna qalbigiisa ma galo qofka kibraaya saasrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi alardi bigayri alxaq allah wuxuu sheegay inuu aayaadkiisa ka leexinaayo cidda marka waxa weeye kibirkaa samaynaysa la imanaysa oo qalbigooda aanu gelayn xaqu waa shay cadiim ah, shay weyn kibirku waa xun yahay ya marka waxa weeye aad iyo aad waa in laysaga jiraa qofka takaburka la yimaadaa cilmigu ma anfaco kuma duxo alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka iskorraysiiya sida daadku ula col yaho aanu u korin meesha sarraysa daadku xagguu u cararaa meelba meeshay ka hoosaysu u cararaa haddama aragtaa laakiin meel sare biyuhu ma koraan farsamo haddii lagu korsiiyo taasi waa shay aakhar laakiin sidooda biyuhu u kori maayaan meesha sare sidaa meesha sarraysa biyuhu aynay u koraynin ayaa wiilka isi sarraysiyana cilmigu aanu u gelin siday biyuhu ugu cararaan meesha hoosaysaa wiilka hoos isu dhigay ee tawaaducana cilmiga u gelaya laba wiil hadday cilmiga baranayaan oo midna uu takabbur iyo isweynayn la imanaayo uuna dakaa iyo maskax badan yahay wuuna isbidaayo o iskorraysiinaya midna waxa weeye fahmadiisa iyo dakaagiisuba u liito laakiin uu tawaaducayo cilmigana uu doonayo liajli illaah kaasaa cilmigu anfacayaa kaasayna u badantay inuu soo baxo beri dambe waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo hebel markaannu cilmiga wada baran jiray anaa ka fahmo badnaa fahmadiis way liidati dee adna waxa markaa sida kuu galay waxay tahay waa sabir la'aantiiyo kibirka iyo isla weynida isagana wuxuu ku soo baxay waxay tahay waxa weeye waa sabirka iyo ikhlaaskiiyo tawaaduca nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tawaadaca lilaah rafacahu allah ku kastoo ilaahay dartii u tawaaduca hadda liajli alkhalqi ma aha wuxuu u tawaaducayaa lilru'asaa'i ma aha madaxda inuu u tawaaducayo akhniyadiiy asriyadiiy dadka xoolaha badan buu u tawaaducayaa yani iyaga aawadood maaha lilaah man tawaadaca lilaah ka ilaahay dartii isu dhuldhiga rafacahu allah allah baa sare u qaadaa tawaadacta kunka najmi laaxa linaadirin cala safaxaati ilmaa'i wahwa rafiicu wuxuu yidhi tawaadacta kunka najmi laaxa linaadirin isdhuldhig buu yidhi waxaad noqonaysaa sidii xiddigoo kalead noqonaysaa xiddigaasoo laaxa linaadirin u muuqday mid eegaaya calaa safaxaati almaa'i wahuwa rafiicu xiddigu iyagoo cirka ku yaalla ayaa markaad balle ama dhaam isa soo dul taagto waxay kaaga muuqanayaan biyahay kaaga muuqanayaan xidigihii cirka ku yaallay hoos baad u eegaysaa laakiin way kaa korreeyaan mutawaadicu sidaasuu ka dhigan yahay markuu isdhuldhigaayo hoos inaad u eegtaa laga yaabaa laakiin qadar ahaan wuu kaa koraynaya xidigaasuu la mid yahay biyaha ka muuqdo laakiin wuu sarreeyaa ya walaa taku kadukhaani yacluu binafsihi calaa tabaqaati aljawi wa wadiicu ha noqonin buu yidhi sidii qiiqoo kale ha noqon qiiqu yacluu binafsihi isagaa korreeyoo murmurleeya saru u baxaa qiiqu meel fog buu ka muuqdaa saru u baxaya wuxuu markaa waxa weeye uu ku koreeyaa yacni dabaqaadka jawiga ama hawada ayuu ku kor maraayo sare u kacaa isagoo haddana qadar ahaan iyo sharaf hooseeya oo qiiqu dee liitaa markuu qiiqu sare u murmur yidhi ya haddana markaa qadar ahaan uu hooseeyo haddana markaa meel sare laga arkaayo wuxuu matelayaa la mid yahay mutakabbirkii kii iswaaweynanaya sare isu qaadeeye tacaaliga samaynaya iskorraysiinta wuxuu idhi takaasuru tawaaducika kullama isdadta cilman calaamaadka cilmiga naafica waxaa ka mida ah, tawaaducaagu inuu farabato mar kastoo cilmigaagu kordho in tawaaducaagu kordho ya markaad cilmi kororsato ha is odhanin dadka waad ka korraysaa sare ha isu qaadin laakiin mar kastoo cilmi kuu kordho waa inuu tawaaducna ku kordhaa waayo tawaaduc waa sifo wanaagsan waxyaalaha tawaaduca soo gelaya waxaa kamida mid ah. mas'alo ayaa waxa kuu sheegay cid kula mida ah amaba kaa cilmi yaroo kaa hoosaysa ha kibirna ma anaad wax ii sheegaysaa man anta adigu maxaa tahay markaad wax ii waa inaad marka xaqi aqbashaa oo ciddii kuu sheegtaba aad ka qaadataa tawaaduci waxaa soo gelaya cilmiga cid walba inaad ka faa'iidaysato waxaa dhici karta qof marka waxa weeye kaa cilmi yar in mas'alo isaga u baxday oo adiga aan kuu bixin inaad ka faa'iidaysataa dhici karta ma aho keliya cidda kaa cilmi badan oo keliya cilmiga inaad ka qaadanayso cilmiga qadar fiican qofku ka gaari maayo baa leey ilaa mid ka koreeya iyo mid la siman iyo mid ka hooseeya mid walba uu ka dhagaysto marka cid walba inuu ka dhegaystaa waa mid fiican wey oo shakhsiga cilmiga badnaa waa dhici kartaa mas'ala inay seegto qofka markaa cilmi yar u muuqatay qodobka afraad wuxuu yidhi waa in laga cararaa alharabu min xubbi tara'usi waashuhrati waaddunya jacaylka madaxtinimada la jeclaado ama caanbaxa la jeclaado ama adduunyo la jeclaado waa in laga firdhada laga cararaa dadka qaarkood cilmiga markay doonayaan inay bartaan waxay u baranayaan aqhraad adduunyo iyo ujeeddo adduunyo iyo inay manaasib ku gaadhaan iyo inay caanbax ku helaan iyo in magac iyo maamuus ay ku helaan taasi waxyaalo madmuuma waana aqhraad dani ah waa ujeeddooyin liidata cilmiga waa in loo bartaa liajli illaah ilaahay dartii waa in loo bartaa niyo wanaagsan waa in lagu bartaa ikhlaas waa inay ka tahay shareecada inuu nooleeyo waa inuu uga jeedaa naftiisa jahliga inuu ka dulqaado waa inuu uga jeedaa inuu ku camal falo waa in muraadkiisu yahay inuu dadka ka anfaco waa inuu uga jeedaa laakiin adduunye aad ku gaadhid iyo manaasib iyo madaxnimo aad ku gaadhid iyo caanbax waa in muraadkiisu aanu ahayn nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ka cilmiga u baranaya si uu markaa yacni markaa ula doodo dadka ama sufaada ugu xidhxidho ama waxa weeye marka adduunye uu ugu gaadho yacni waciid iyo goodi baa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in badanoo ahlucilmiga ka mid waatay ka carari jireen inay qadaaga ay qabtaan maxkamada inay fadhiistaan waa ka carari jireen culamo badan baa la soo naqliyay inay ka carari jireen maaha kulligood culammadu inay ka wada carari jireen maaha waayo mar bay noqon kartaa farducayn oo faral qofka markaa ku tacayunayo mar buu noqonayaa laakiin bacdu ahlicilmi ama bacdu salaf ayaa ka carari jiray waxay uga baqeen naftooday fitno uga baqeen haddii qofku markaa uu isleeyahay ehel uma tihid ama markaa naftiisa uu fitno uga baqo uu is yidhaahdo haalibu danni waad ku fitnoobaysaa arrinkaa kama soo baxaysa danniga haalibka ah dee inaanu qaban bay markaa tahay marka horena xataa waa inaanu doonan waa inaanu jeclaan xataa kuwa qabanayay ma aha iyagu inay markaa jeclaayeen oo ay markaa doonanayeen waxa weeye qaarkood waxay ku qabanayeen waxay ahayd mukrahun akhaaka laa batal waa in marka waxa weeye iyagoo marka karaahiyaysanaya in loo dhiibay oo dabeedna marka waxa weye samcigii ay la yimaadeen iyo taacadii ayna is yidhaahdeen wax badan baa islaaxin kartaa laakiin calaa kulli xaal in la jeclaado madaxtinimada iyo caambaxa waa shay madmuuma weeye waxaa aada loo fadilaa yacni markaa khafaaga iyo khumuulka in la qarsoonaado oo markaa waxa weeye la yska dahsoonaado ayaa markaa aad loo fadilaa waxaanay ku tirin jireen ahlucilmigii hore waxay ku tirin jireen caanbuxu inuu yahay ruux inuu caan noqdaa inay tahay nooc fitna ya imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi ubtuliitu bishuhra waxaa laygu imtixaanay caanbax maantana dad fara badani waxay aad u raadiyaan inay caanbaxaan markaasaa waxyaalaha qaraa'ibtaa waxaa markaa eh, loo odhanayaa ya oo miidiyaha loogu isticmaalayaa oo beenaha loo samaynayaa waa si uu u caanbaxo oo dad badani markay shayga qariibka arkaan ay dad fara badani u eegaan amaba ay u sheergareeyaan ilaa ay dhacday qaarkood marka waxa weeye inay beena cadcad marka u yidhaahdaan waana beentii aafaaqda gaadhaysay qaar baa waxay qorayaan oo odhanayaan sheekh hebel baa dhintay sheekh caana markaasaa dad fara badan mid waliba eegaya waana kadib maba jirtaba boqor hebel baa dhintay ninka caynkaasaa dhintay waxay uga jeedaan in marka waxa weeye yacni dad fara badani ay eegaan bay uga danleeyiin waxyaalo qaraa'ib oo markiiba dee aan dabadoodii la ogaanayn bay wakhtiyada qaarkood kharaa'ib bay sheegayaan kharaa'ibtaa waxay uga jeedaan si ay u caanbaxaan kullu dalika waa madmuum nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya allah wuxuu jecel yahay addoonka haniga ah waxaa loo jeedaa hina nafsi laysa alghina can kasrat alcarad inama alghina hina nafs ee taqiga ah allah ka baqa ee alkhafiya dahsoon ee qarsoon ya xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi sacdin sacdi bni abi waqaas markii le maxaad madaxnimo u raadin weydey wuxuu yidhi waxaa in allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya saasaa nabiga ka maqlay buu yihi calayhi salaatu wasalaam alimaam nawowi kitaabkiisa riyaadka wuxuu baabaystaa baab ku saabsan yacni cidda tawaaduca la timaadiya inkisaarka iyo khumuulka baab ku saabsan buu baabaystaa adilada qaarkoodna waa soo arooriya hajru dacwa alcilmi calaamaadka cilmiga naafica waxaa ka mida sheegasho uu cilmi sheeganayo inuu tawaaduciina gees bay ka soo gelaysaa oo ruux inaanu sheegan inuu caalim yahay oo aanu qoran masalan marka waxyaala saa tilmaamay sheegashada cilmiga uu iska jiro dadku inay u qoraan waa shay aakhar laakiin isagu inuu qorto fadiilatu shaykh ya ama uu qorto ashaykhu alcallaama ama uu qorto markaysaga alfaqiih iyo ashyaadii la midka yani ama uu qorto macaali shaykh yani tacaabirta noocaasi waa mid marka aan fiicnayn waa in markaa qofku u tawaaducaa culammada kibaartee waaweyn qaarkood waxay odhan jireen tawaaduc waxay u odhan jireen iyo hadman linafsi daalibu cilmi baan ahay waxaa ka mida ah maxamed naasirdiin alalbani raximah allah kaana min akbar alculamaa waxaanu ahaa markaa caalimka xadiiska ugu yaqaano casrigan waxaanu ahaa maca dalik faqiih buu ahaa oo fataawihiisa markaa de aad iyo aad bay u badan yihiin oo masaa'il badan oo fiqiga ka fatwoonayo masaaisha qaarkooda lagu naqdiyo oo culammada qaarkood ay ku naqdiyaan waxa weeye waa masaa'il koobanoo macduud ah caalim kastaana waa markaa yeelanaya masaa'il lagu naqdiyo waa yeelanaya caalimkii cilmiga badnaana waa dhici karta masaa-isha qaarkood inuu shuduud ku dhaco bacdu almasaa'il oo lagu naqdiyo ayaa jira a dahab lmuxallaq ka mid yahay ou ka mid yahay waxa weeye marka ictikaafka saddex masle uu ku kooban yahay ka mid yahay masaa'il mutacadida laakiin inta aan lagu naqdin ee markaa culamo badan oo ku waafaqaysaa jirto ayaa marka aad iyo aad u badan waxaan laga eegaa kasrada laga eegaa caalim kastaaba waa dhici kartaa in masaa'il aan lagu waafaqin uu yeesho ama bacdu shuduudaat uu ku dhaco marka taasi faqiihnimada uma diidayso laakiin hadday dhici lahayd masalan ma dhicine in masaa'isha markaa uu fatwooday ee fiqiga ah yacni markaa ay isku dhowaadaan inta marka waxa weye lagu naqdinaayo ee markaysa marka khata lagu tirinaayo iyo inta kale amaba ay bataan markaysaa inta khata ah amaba markaysaa markaa inta khatay ku dhawaadaan inta markaa sawaabka ah dee waxay noqon lahayd marka waxa weeye uma munaasib ahaa inuu fatwooday noqon lahay alaafu lmasaa'il baanu fatwooday uluuf weeye ya marka masaa'isha waxa weeye lagu naqdiyaana waa masaa'il kooban fuqahada casriga qaarkoodna inuu faqiih yahay waa qireen waxaana ka mid a ah asheekh alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu odhanaya waa faqiih inkastoo inuu marka waxa weeye muxadis yahay ay aqwa ka tahay inuu faqiih yahay bimacnaa fiqigiis iyo xadiiska aqoonta uu leeyahay xadiiska aqoonta uu leeyahay sii badan taasi maaha markaa mid ka nafinaysa arrin tafdiil ku saabsan xagganuu kusii baacdheer yahay wy laakiin wuxuu u qiray inuu faqiih yahay ayuu u qiray waa shahaadatu min faqiihi lumma ya markaasaa waxay odhanayaan dadka qaarkood oo aan cilmi lahayni faqiih ma ahayn waa sida qaarkood ay ugu diideen imaam axmed ibnu xambal faqiihnimada ya ay yidhaahdeen fuqahadu waa saddex oo marka waxa weeye waa abu xaniife iyo maalik iyo shaafici axmed miya axmed waa muxadis isagu ta noocaasi sax maa waxaa jira marka waxa weye muxadisiinta qaarkoodna dee fiqhiga aqoon bay u lahaayeen waxaa jira fuqahaau ahlilxadiis ya qaarkoodna fiqiga dee waxa weyaan aqoon uma lahayn laakiin riwaayada bes bay yaqaaneen ya marka waxa weeye imaam axmed wuxuu ka mid ahaa min fuqahaai ahli lxadiis min fuqahaai almuxadisiin buu ka mid ahaa inuu faqiih ahaana waxaa u qiray a'immadii fiqiga waaweynaa baa u qiray oo uu ka mid yahay imaam shaafici imaam shaafici markuu sheegaayay axmed waxa uu yidhi sideed fanni buu ku ahaa imaam ku ahaa wuxu uhi imaam fi lxadiis imaam fi sunna imaam fi lfiqh fiqiga imaam buu ku ahaa buu ihi imaam hadda ma aragtaa hadduu imaamu shaafici inuu faqiih yahay u qoray inuu fiqiga imaam ku ahaa imaam axmed maxaa dalabada u yaalla iyo dadka markaa waxaan aan fuqahada aan ahayn maxaa u yaalla shahaadadii aimmadii fuqahada ayaa markaysa markaa ay haystaan marka ruuxu dacwa alcilmi waa inuu iska jaraa waa inuu tawaaducaa imaam maxamed naasir iddiin wuxuu odhan jiray waqtiyada qaarkood innamaa ana tuwaylibu cilmin aalib buu xataa taskiirin jiray min baabi tawaadu sheekh markaa la kulmay oo mashaayikhday la kulantay ka mida oo waagaas dee yaraa aalib markaa yar ahaa waagaa da'diisu yarayd cilmigiisu waa fiicnaa sheikhuna waa ammaanay oo la kulmay wuxuu yidhi markuu yidhi tuwaylibu cilmin aalib taskiirkeeda ma aqoon buu yidhi inuu tuwaylib tahay ya wuxuu odhan jiray inama ana aalibu cilmin ashriradiisa qaarkood bayna ku duubantahy duaylibu cilmin baabu tawaaduc wa hadmi nafs nooca marka sheegashada qofku cilmiga sheeganayo waa inuu iska jiraa halkaa masalada waxaynu yaro tacaqubaynaa hadday dhacdo masalan qofka markaa cilmigiisii inaan laga faa'iidaysanayn dadkuna aynay u aqoonin inuu wax yaqaano xaalka noocaasoo kale waa dhici kartaa inuu sheego cilmigiisa si looga faa'iidaysto min baabi ataxadus binicmat illaah isagoo uga jeeda inay dadku ka faa'iidaystaan inuu dadka iska koraysiyo aan uga jeedin ya ta noocaasi waa iyadu waa ka duwan tahay waa laga reebaya mustasnan bay ka tahay fanni aan la filayn qofka inuu yaqaano inuu yidhaha fannigaa waa aqaanaa ayaa doonaya dhibi kuma sugna hadal xikmadaa jira soomaalidu ku maahmaahan waxay yidhaahdaan haddii lagu sheego waa la issheelaa haddii lagu sheelana waa la sheegaa bimacnaa haddii lagu sheego oo bimacnaa sare lagu qaado hoos baa la ysugu dhigaa waa la tawaaducaa ee sare la ysuma qaado lama yidhahdo sidaa iyo siyaadaba u ahay hadigu markaa hafaani ha laguu yidhaahdo adigu ha orsan marka ya haddii lagu sheelo hoos lagu dhigo qadarkaagii la garan waayo waa la issheegaa ya xaalka noocaasa qofka cilmigiisiioo kale haddii la garan waayo oo markaa inuu waxyaqaano aan loo qabin oo la moodaayo inuu jaahil yahay inuu yidhahdo waxay waxaasaan aqaanaa aqoonta waxaasaan u leeyahay inuu yidhaahdo way fiican tahay saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen sida cabdullahi ibn mascuud haddaan ogaan lahaa cid kitaabka ilaahay iiga aqoon badan oo geel inta rakuub laga dhigto lagu gaadhi karo haddaan ogaan lahaa geel aan rakuub ka dhigan lahaay waa ku gaadhi lahaa laakiin waanan ogayn wuxuu sheegayaa fadligiisa oo xaalaadkii mustasnaadka ahaa weeye laga soo reebayo nacawi cusmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ardaa dadkii ahlu fitnaha ee khawaarijtaha markay ku kaceen ay isweerka ka qabteen ee guriga inuu ka baxo u diideen ay doonayeen dhiiggiisa inay bannaystaan ya ayuu wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qof muslima dilkiisu ma bannaana inuu naf yacni markaa xaqdarro ku dilo bimacnaa qof kale muslima inuu dilo oo xadgudub uu ku dilaa loo jeedaa isagoo u bareeraya iyo inuu sinaysto markuu guursaday dabadeed zinan bacda ixsaan iyo inuu gaaloobay bacda iimaan saddexdaa ilaa uu la yimaado in la dilaa ma bannaan markaasuu cusmaan ibnu cafaan wuxuu odhanayaa wallaahi sidii aan nebiga u rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ma gaaloobin qof muslimana weligay ma dilin waa masalada labaad mana sinaysan weligay iska daa islaamnimada intaan islaamay xataa markaan gaalka ahaa qabla alislaam xataa ma sinaysan weligay ma sinaysan laa fii jaahiliyatin walaa fii islaam wuxuu sheegayaa fadiilo uu leeyahay wuxuu u sheegayaa naftiisa inuu dararka iyo dhibta kaga daafaco ta noocaas waa bannaan tahay waa bannaan masalan waa la masabiday inuu markaa marka la masabido wixii masabidkii isu diido oo fadligiisa uu sheego inuu waxaasi wuxuu markaa ka hufan yahay oo weligii aanu la iman waa shay saa'iqoo bannaan weeye dadku inay ka faa'iidaystaan inuu ugu sheegayaana waa shay bannaan weeye ibnu maalik raximahullah wakhtigii markuu noolaa cilmiga lagama faa'iidaysan jirin wuxuu samayn jiray intuu markaa waxa weeye istaago oo wakhtiyada qaarkood ilimada masrix istaago odhan jiray waar yaa doonayaa yacni naxwo yaa doonaya sarfi yaa doonaya qiraa'aad yaa doonaya culumtu yaqaanuu sheegi jiray bal in cidi u timaado ka faa'iidaysato ya calaa kulli xaal xagga salafkee hore saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam aasaar badanoo noocaasaa laga soo wariyaa oo mawduucyada ku saabsan waxaa ka mid a ah calaamaadka cilmiga naafica naftiisa waa inuu xumaan ku maleeyaa dadkana waa inuu wanaag ku maleeyaa naftiisa yani markaa wanaag ku maleeyo dadkana xumaan ku maleeyaa ma fiicna naftiisa waa inuu markaa xumaan ku maleeya dadkana waa inuu wanaag ku maleeya si aanu ugu dhicin u dhaleecayn naftu waxbay kedisaa wa qaraara saas aawadeed waa in kedinta ay kedinayso aanu raacin waa inaanu raacin hadduu wanaag naftiisa ku maleeyo iska raaco dee way kadinaysaa waana iscajabinayaa khudbatulxaaja maxaa ku sugan waxaa ku sugan wanacuudu bika min shuruuri anfusina wasayiaati acmaalina waxaannu kaa magan gelaynaa sharka nafaha yaga iyo camalladayada kuwooda xunxun baanu kaa magan gelaynaa naftu asaalatan xumaantay amraysaa ina alnafsa la ammaaratun bisuu marka nafta iyo shaytaankaba waa inuu ka digtoonadaa wakhaalif innafsa waashaytaana wacsihima yacani nafta iyo shaytaankaba caasi nafti xuduud bay leedahay iyo dheefo dheefteeda waa inu markaa waxay doonaysaa inay korayso inay magac hesho inay maamuus hesho in yacni la ammaano inay korrayso marka waa inuu aad iyo aad uga digtoonadaa dadkana malo wanaagsan waa inuu ku maleeyaa waxaa loo jeedaa ciddii hadalkoodu aqbali karo wanaag waa in wanaag loogu fasiraa laakiin cid xumaato la soo banbaxday oo hadalkoodu aanu ta'wiil lahayn wanaag markaa ku malayn maayo ee ruuxii wanaag ka muuqdaa wanaag lagu malaynaya casarkan baa inoo fasiraya man adhar lanaa khayran aminaahu waqarabnaah waman adhara lanaa gayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana kii xumaan muujiya dee xumaantaa loogu fasiraya ma wanaag lagu malayn maayo marka wax wanaaga markaa lagu malayn maayo waman adhar lanaa gayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana kaa xumaanta ka muuqataa dee xumaantii loo qabanaya ya laakiin qofkii wanaag ka muuqdo haddii hadal xamaalu awjuh ah wejiyo kala duwan aqbali kara uu yidhaahdo waxaa loogu xambaarayaa sida wanaagsan baa loogu fasiraya waxaana tilmaamayaa asarkii cumar bnu khaaab asar kaleo laga soo wariyey oo isaguna ka sugan oo tilmaamaya laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika suu'an wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala ha ku malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday xumaataha ku malayn suu'an iyo sharanba waa loo soo naqliyaa wax shara ama wax xumaataha ku malayn kelmad walaalkaa ka soo baxday wa anta tajidu lahaa fi lkhayri maxmalan adigoo u helaya khayrka weji aad ugu xambaarto adoo heli karaya xumaataha ku malayn asarka caynkaasi waa haabit wuu ka sugan yahay cumar asaaniid mutacadidaanu leeyahay baaxisiinta qaarkoodna waa quweeyeen asarka kale ee bukhaari soo wariyey isaguna iska hor iman maayaan laba xaaloo kala duwan baa lagu kala fasirayaa laba shay iscaaridaya ma aha qaydka uu leeyahay waa maxay wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan adoo markaa u helaya khayrka weji aad ku xambaarto u helaya waxaana qaydaya dee inuu markaa shaksi xumaato muujisto la banbaxay inaanu ahayn ilaa asarka kalea la hadhaya hadduu yacni xumaatadii kale aan ta'wiilka aqbalayn hadduu la bambaxay ya oo uu yahay markaa shaksi sidiisa u xun wax kaloo ta'wiil aan lahayn dee waxay noqonaysaa kanna inuu iska raacayo ya laakiin kii waxa weeye wanaagun ka muuqday laakiin intanun ay ahayd waxa lagu haystay dee wejiga wanaagsan ayaa loogu fasiraya oo loogu xambaaraya marka labada asar waxa weeye saasay isu waafaqayaan oo ayna isu diidaynin ibnu cuthaymiin wuxuu tilmaamayaa shakhsigu hadduu yahay marka mid e, malaha in lagu xumeeyo e, u munaasib ah dhibi kuma sugna marka malaha in lagu xumeeyo si aad isaga ilaaliso ya ama xadiis kale soo wariye oo sheegaya ixtarisuu min annaasi bisuu'i danni isagu ma asixino waa daciif ma sugna akhlaaqdii salafku marka aad bay u karaysay dee adiladaana dee ammaantayba khayrunnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum cabdullahi mubaarakna wuxuu ka mid ahaa min asalaf wa min atbaaci ataabiciin laakiin salafkii ka sii horreeyo saxaabadiiyo taabiciintaaba wuxuu tilmaamayaa dee in fadligoodii aynay gaadhayn buu tilmaamaya waxaanuu ka mid ahaa min alfudalaa cabdullahi mubaarak sannadu waa xajin jiray sannadna waa jihaadi jiray waxaanu ahaa marka mid deeq badan ayuu ahaa yacni khayrkiisu yacni aad buu badnaa shan iyo afartan zakaatlcilmi waxaa ka mida wuxuu hoos keenay camalfalka cilmiga lagu camalfalayo yacni markaa zakada cilmiga in la guto zakaatlcilmi qodobka shan iyo afartanaad addi zakaat alcilmi gudo cilmiga zakadiisa bixi maalkiisoo zake ma leh cilmiguna zaku leeyahay zakadiisa bixi saadican bilxaqi xaalaad xaqa ku dhawaaqayso xaqa caddaynayso ammaara bilmacruufi xaalaad wanaagga amrayso u amrid badan tahay nahaa'an can ilmunkari xaalaad u reebis badan tahay munkarka waxa sharcigu diiday yacni gudo zakada markaa cilmiga zakada cilmiga gudo xaalaad saa tahay muwaazinan bayna almasaalixi waalmadaar xaalaad isu miisaamayso maslaxooyinkii waxtarrada iyo walmadaari dhibaatooyinka aad isu miisaamayso zakada markaa cilmiga gudo naashiran xaalaad faafinayso lilcilmi cilmiga faafinayso wa xubi alnafci wa badli iljaahi wa shafaacati alxasanati lilmuslimiin iyo wa xubi nafci iyo markaa waxa weeye waxtarka aad dadka anfacdo jacayl aad jeceshahay nashran miyuu qoray mise naashiran nashran naashiran naashiran lilcilmi wa nafci hadduu nashran lilcilmi ay ahaan lahayd faafinaad cilmiga faafinayso daraaddeed wa nafci iyo waxtarka aad dadka anfacayso inaad jeceshahay daraaddeed ashyaadaa u sameey wa ljaahi iyo jaaha inaad bixinayso daraaddeed washafaacati alxasana yacni kullu dalika waxay noqon lahayduun in loo wada sababa noqonayso muraadka ama xaasilku wuxuu yahay yacni cilmiga inaad faafiso jacayl aad jeceshay daraaddeed yacni markaa zakada cilmiga bixi iyo marka waxa weye waxtarka aad dadka anfacayso jacayl aad jeceshay daraaddeed iyo jaaha inaad bixiso dadka ugu deeqdo jaahagaad ku deeqaysaa waxaa loo jeedaa bimacnaa ciddii markaa waxa wejigaaga ugu shafeeco qaadaysaa cid oo ku anfacaysa iyo washafaacati alxasana iyo shafaacad markaa wanaagsan daraaddeed lilmuslimiina muslimiinta u shafeeco qaadayso fii nawaa'ib alxaqi waalmacruuf yacni xaqa markaa soo darrinaayo iyo waxyaalaha macruufka ee markaa soo darrinaya waxaa loo jeedaa bimacnaa cid baa yacni waxa weeye wax ka xanibmeen iyagii marka waxa weeyaan markaa madaxdii uma tegi karaan hadduu qofku jaah oo jaah u leeyahay oo isagu magacu leeyahay oo markaa shafaacadiisa laga aqbalaayo inuu u shafeeco qaado waxay noqonaysaa markaa wejigiisii uu ku anfacay wajaahiisii markaa uu ku anfacay oo u shafeeco qaado ashyaada marka waxaway xaqee soo darinay bimacnaa ashyaa dadku aynay u baran baa waxaa dhici karta oo sax ah ayuu marka waxa weeye isagu markaa dee uu ka qayb qaadanayaa sidii markaa ay u hirgeli lahayd cidna ugu shafeeco qaadaya nawaa'ibtu waxyaalaha soo darriye weeye nawaa'ib alxaqi waalmacruuf wa can abi رضي الله allahu canhu ana صلى sala عليه aleyh wasalama qaal ida maata alinsaanu inqataca camaluh nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wassalaam hadduu markaa qofku dhinto inqataca camaluhu camalkiisaa go'aya ilaa min salaasin saddex arrin mooyaane wixii kale camalkiisu waa go'ayaan sadaqatin jaariya waa sadaqa jaariya oo soconaysa waqaf oo kale masjid la dhisay ama ceel la qoday oo waqaf laga dhigay dhaam la qoday waddo la sameeyey oo la bixiyey ashyaada la midka ah. beer la waqfay guri la waqfay kullu daalika waxay noqonaysaa sadaqa jaariya inta lagu intifaacayo ajarkeed waa u soconaya aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo cilmi buu faafiyey inta cilmigaa lagu intifaacayana ajarkiis waa u soconaya aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsan oo u sugnaaday oo u soo duceeya ubadkiisa mid ka mid a ah hadduu u soo duceeyo isagana waa anfacaysa rawaahu muslim wakhayruh xadiiska waxaa soo wariyey muslim iyo khayrkii baa soo wariyey muslim iyo khayrkii ayaa soo wariyey qaala bacdu ahlicilmi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadihi salaasu laa tajtamicu ila lilcaalimi albaadili licilmihi fabadluhu sadaqa yuntafacu biha waalmutaraqi laha ibnu lilcaalimi fi tacalumihi calayh wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk